bismillaahi raxmaan raxiim si wax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqeynta wararka k n n u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan waa talaado taariikhdii ku beegan tahay koo sanadka labada qodobada barnaamijka saaka ayaynu soo qaadanayna waxaa qayb ka noqonaya dagaal culus oo saaka mar kale ka bilowday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey laascaanood iyo sidoo kale go-aanka isimada ku sugan magaaladaasi ayaan barnaamijkeenna kusoo qaadan doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda amniga soomaaliya oo sheegtay inuu hay-adaha caalamiga ah ay joojiyeen ee lacagihii ku bixi jireen dhaqan celinta loo sameynayo xubnaha shabaabka waa shabaab ka soo goorta sidoo kale qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya dowladda oo sheegtay in deegaanka al naciim lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyo dagaalamayaal kaleh wararkii ugu dambeeyey ee dowladda ay ka soo saartay dagaalada waa dagaalkii ka dhaca al naciim barnaamijkan kusoo qaadan doona sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland oo xalay ka dhacay magaalada garoowe xogihii ugu dambeeyey dagaalkaasi la xiriira ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa sidoo kale xubintii kalamaan iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan dadyow soomaaliyeed diriri faa'ida male try to dance. dembiga waan galabsanne allahadayina baryo ducaysta hagaag barnaamijka falanqaynta wararka ayaad degeysanaysaan haddii aan ku bilowno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaal culus ayaa saake mar kale waxa uu ka qarxay magaaladaas iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka h ay ku dagaalamayeen magaalada laascaan duleedkeeda waxaana tira madaafiic ah ee maalmihii lasoo dhaafay lasoo warinayay in lagu garaacay gudaha magaalada sidoo kale dagaal ayaana saakay mar kale ah ka qarxay magaalada laascaanood iyada oo maalmihii lasoo dhaafay dagaalka iyo madaafiicda ay ahaayeen kuwa joogta ah waxaana ciidamada somalilan iyo kuwa s c dadka deegaanka weli ay eh, isku horfadhiyaan qeybo ka mid ah magaalada laascanood si gaara ah dureedka magaalada oo dagaalka maalmihii lasoo dhaafay uu ka dhacayay marka laga yimaado dagaalka maanta mar kale dib uga qarxay magaalada laascanood waxaa isimada ku sugan magaaladaasi go-aankooda iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay madaafiicda ku dhacaya magaalada laascanood aynu ka wareysanay caaqil falaalug oo ku sugan magaalada laascanood kana mid ah guddi saddex iyo soddon xubnood ka kooban oo ku sugan magaaladaasi kuwa oo ka arrinsanayay muddooyinkii lasoo dhaafay go-aanna ka gaarayay sidii laas-aanood iyo gobolada s a c laisu yidhaahda ee sool iyo sanaag intuba ay uga markaas ama go-aan uga gaari lahaayeen xaalka ama xiisada xilligan taagan hadate magaaladu waa magaalada iyadii aanu joognay oo aanu guriguri u naqaan dadka sida tirakoobka loo helayna way hawl yar tahay magaalada waxaa la hayaa seekodkeedaa la hayaa intaa qoys oo deganaa baa la hayaa calamiyana dee lambar lagu dhuftaa jira seekodna waa jiraa dhulka marka barakaca laga hadlayo meelaha lagu barakacay diiwaan laga rajiistar gareeyey baa jira oo ka qoran oo tirada aanu sheegnay laba boqol oo kun in ka badan ay tahay laga diyaariyay hay-ado kale oo dhex marayna way jireen laakiin dhul badan oo aanay tegin baa jira Eh, dhinaca khasaaraha magaalada gaadhay haddii ay tahay eh, dhismayaasha iyo meelaha public areada ama meelaha dadka u dhexeeya sida goobaha cibaadada iyo cisbitaalada wax mucayinoo la wada yaqaan weeye oo guri walba wixii ku dhacay ama meel kasta wixii gaadhay baa loogyahay sawirada baanu soo dhignay guryaha eh, shicibka ah iyagana de oo kale xabad walba meeshay ku dhacda waa loo jeedaa isla markiina dad weriyaala ah ka hawlgala oo waa taqaanaa weriyaashu wa iska nafnaco meeshay doonaan bay kala iyana taana sidaasaa lagu hayaa khasaaraha dagaalku geystay oo nafeed isagu tirakoobuba leeyahayba oo waxaa laga sameeyaa daily report baa laga sameeyaa daily report baa laga sameeyaa maalin walba wixii dhacay baa la diiwaan geliyaa dhimasho dhaawac ilaa iyo rag iyo dumar wixii sideed iyo toban sano ka hooseeya waa arin dee la ogyahay oo faraha lagu hayo oo maaha wax maaha wax iska muhga leh oo layska qiyaasay maaha si baadana baahdana waa lehelayaa iyadoo qoraa way jirtaa ha madashuucu siday u bilaabanto aroortii saanka waxay bilaabantay shantii iyo afartan iyo sagaal daqiiqo markay saacaddu ahayd bay markaasay ku bilaabantay wixii ay geysatayna waxaa sidaan kuu sheegay la wada arkayay guryo badan bay ku dhacday oo la damiyey qaarkoodna ayba ku dhamaystirmeen waa shalay subax aroortii waana waxayna demisay qaybtii dabka ee soolarkii bay demisay ilaa maanta ilaa xalay wuxuu ku shidan yahay leyrka caadiga ahaayo magaalada oo isaga qadiisa aan marar badan laysku hadlayn karin oo soolarku wuxuu ahaa wuxuu ahaa emergencyda u ahaa oo marka dee dabka kaaga tago baa loo isticmaali jiray solarkii iyo matoorkii qaybtii motorka oo caadiga ahayd intaaba shalay bay shaqeeyeen warqaadka aan laleeyahay hargeyso kasoo tegey adeen anagu xidhiidha malihin ehm, arrin aanu soo dhaweynayna maaha dhowr jeer horena waanu ka hadalnay ehm, waxay noola yihiin dad maamulka halkaa ka taliyaa uu dabada kasoo riixay iyagu qudbahoodu aan isticmaalin sida caqliga ah oo saliimkaa ah oo nabadgelyada lagu raadiyo maana isticmaalin waa soo tageen waana soo socdaan mari annaguna wax xidhiidha lama lihin namana soo wicin annaguna maanu wicin iyaga og waxay u soconayaan ceylabta anaga nooma socdaan waa dad ujeedo kale leh ama uu muuse iska soo horreysiiyey wey maalintii ugu horreysay oo aanu warkaa maqalay isimadu way hadleen wayna u sheegeen dadkani waxa ay doonayaan annaga guddida iyaduna waanu hadalnay oo warbaahintaanu soo dhignay inaanan arrintaas iyo qaabka hadda ay wax u wadaan aanan annagu ahayn dad aqbali kara xaajaduna m xaajaduna uma eka xaajaduna uma eka dee mid nabadoona nabadoonku dee noocaa maaha hagaakaasi waxau ahaa caqil falaalog oo aynu ka wareysanay madaafiicdii shalay ku dhacay magaalada laascaanood iyo sidoo kale haysimada ama soldaanada kusoo wajahan magaalada laascaanood ee qaarkood kasoo ambabaxay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan dhinaca kale haddii aynu eegno dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in deegaanka al-naciim ay ku dishay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyo dagaalamayaal kale oo isla weerarka ama dagaalka halkaas ka dhacay lagu dilay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa waxaa lagu daabacay in ciidamada dowladda ay dileen hogaamiye ka tirsanaa kooxda al-shabaab kaasi oo lagu magacaabo cali macalin xasan garbood waxa uu mid ahaa siday sheegeen hogaamiyaasha kooxda al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ayaana ku dilay deegaanka al naciim ee gobolkaasi ciidanka xooga dalka ayaa waxay ku dileen hogaamiyahaasi howlgal ka dhacay deegaanka al naciim sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa waxay sheegeen in ay dileen xubno badan oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa iyana deegaanka al-naciim ee gobolkaasi shabeellaha dhexe oo dagaalka ciidanka dowladda ay kula galeen kuwa al-shabaab xubna xubnaha halkaasi lagu dilay ayaana ah, waxaay markaasi gaarayaan ilaa iyo shan iyo labaatan dagaalame kuwaasi oo ama ku dhintay dagaalka ka dhacay deegaanka lagu magacaabo al-naciim sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen in hogaamiyahan ay dileen ciidamada dowladda uu gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab ugu qaabilsanaa waxay ugu yeeraan madaxa jabhada kooxda al-shabaab ee gobolkaasi wali waxaad dhegaysanaysaan falanqeynta wararka knn markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay kalamaaney samigay cabdulle waxa uu yidhi ow ummadadhammu waa ogeed eh. inaysan ayaatin lahayn eh. ummadadhammu waa ogeed eh. inaysan ayaatin lahayn war cabdillah wallahu naxariistay axmed dirirne wuxuu yidhi ninaan baday halkuu aaday way ula ekoonayde anigoo arkayaan waddada ayrgoo xulay waalgabosow waaduuyu ileenaya malaahe war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddu inay aafo tahay aadmigana waa noqosho aqligana waxyeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda kii galay war kalamaanay waxaa la yidhi ayaamaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aanfa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaha badan war waxaa kaloo la yidhi siyaasado rafacan baa jiroo rogay dalkeennii wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiyouna daba qabo sidii roonadaa garanay war waxaa kaloo la yidhi rasaasnimanku jecela ciidankuna u roona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana wargaboosow hadday rasaas jecel haddii loogu roonaadaba waxaa la sheegay amiirkii shabaab inuu hargaysa joogo war ma isdhiibay meelintiisa kanagaday taliya shub hadda ka hor waxa uu yidhi giridhi xagga u miyuu yidhi war macuqubaa ku dhacday buu yidhi war idinku maalin kasta waad soo taagantihiina maxaad u dhiman weydeen buu yidhi war warkaana boobe adikuna higa boobinine waxauu yidhi shabaab mahay ka yimideen ha loo celiyo yaan xaggeenna loo soo wadine marka maamiirkiya hargeysa ka degey waar wallaweynay waxaan maqli jiray ma waalan mise cadan baa laga heesaya markaa sidee waxna iga yihiin warkana shubaysaan waa maxay war gowdhanowse walnoohaadaan soonti warartu wiilishaba abadlangnagaaye waar madayow haddaad laascanood ku noqonaysid kaama hor joogno macnaha ma ka baxdo war weligiin kalamaanay warka waa dhex gasheen sidaad waalan tihiine hargeysuu joogaabaa layidhi amiirkii al-shabaab axmed diiriye abu cubayda war ma liinta ku xabayaa waar wallaweynay warkan ma ka fiirsataan inbawnisama soo ogaate war axmedow midhanimaan cunan ma qabtaan baa la yidhi eh. ha wareerin war maqalunimaan qabin kama daba qaaqlaydo aryaadhaha anigu warkaas la mayaabaayo sababtoo ah madaxweynihii maraykanka john baydhan eh. caasimadii ruushku duqayhaya ee dalka yukreine kiyef eh. asoo dhex rorgaal la arkay weliba inyo lugeeyow galayaa la yidhi xafiiskii madaxweynihii yukrein mugga axmed diiriyew hargeysa lagu arkay hala la yaabina gudnibu markii meele ku kooya war kalamaanay rag is haya warkood laysuma qabtee eh. weligeed buntland iyo somalilan shabaab waa isku eedaynayeen wasiirka warfaafinta buntland maxamuud caydi dirirna eh. wuxuu yidhi hoggaamiyaha shabaab ee xanuunsan axmed diiriyo hargeysa lagu daaweynayaa aadan sunina iyagaa soo diray oo jilibtag yidhi eh. si uu xilkiisii u sii hayo marka run iyo been warkaasi wuxuu yahay buntlandna wax laga weydiinayaa siiba wasiirka warfaafintae sheegay afkii sheega ma dhaafto yaan nala ku eedayn waar wallaweyney annaga iyo buntland waa ogtiin waxaan isku haynee dee naga dhex warwar ma haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi laascaanood waxaa nagula dagaalamayaa waa argagixiso afartankii qof ee magaalada laascaanood lagu dilayna argagixisada ka dambaysay iyagaana maalin bashaar soo xiranayo shacabka kiciyey buu yidhi war wasiirka warfaafinta puntland waxaa la weydiiyey ummad dhan iyo deegaanno dhan sideed ugu tilmaamaysaa argagixiso marka wuxuu ku jawaabay anigaba hooyadeeyoo siddeetan jir ah baa laascaano laga soo qaxiyey argagixiso inay tahayna waa lagu eedeeyey marka sheekadu markay halkaa maraysa waxaa iiga soo baxay nimankay seedayntoodu inay saxan saxan ku gudtahay war wixii la rabo bah laysku eedeeye kolley war jiraaba cakaaru iman war anugu waxaan maqli jiray rag loobay cay iyo afxuma waa camaladii aryaadhaha argagixiso ha la qirto ama ha la inkire soomaaliya meelaysan joogin ma leh hase yeeshee cidda qarsahaysa iyo kay u taaleh ununku waa caddeeyhaynaa inay nala joogto mahaanay rorrorgaan minaan leeska dhicin annabee waa lagu hoogi doonaa war waxaad qarsataahe hadhow bay ku qashaanaan maqli jire war maamaadaa ku ciyaarine waxaad qarsataa way ku qarsadaan weeye yay ku qarsanhe wali kale leeray dhoridablelankii gunduulka duubada furunta ku gubidaasa war waxaa kaloo la yidhi dabnimaan ku joogsanin damaskiisa kama naxo dad markaan ku joogsadaan damqadaa dad markuu iqaadaan ka durkaa dani markay daysaan daba ordaa war kalemaanay war ma haysiine dadka balada qarsanaya waa badan yihiin siyin iyo xildhibaanaana ku soo biiray odayaal dhaqan xataa waan maqlay shirar beeleed oo bojaana waa bilowdeen waxaase igu yaab badan kuwo ku doodaya shabaab lama cuna qabatayn karo ayagoo beel iska dhigayana waxay leeyihiin waxaa loo socdaa waa beesheenaa la rabaa in la cuna qabateeyo haye oo maayagiyaa ka soo dhex hadle waar miyaa la soo wacay war lama duqay karaan ogeyne lama cuna qabatay karo miyaa timid haddana war lama duuli karaan ogeyne lamaba gocdoomi karo miyaa haddana timid war kuwaas shayddaan u galay feeraha gorbataas faraye faryeerada ka xira oo salliya faataxada saara war anigu waxaan maqli jiray magribaan falkinayaaye faataxada ii mara oo guura dhihi jiray amiirkii guraceel ka soo jeedayba war shacabka si aan coonuqabatayintu u saamayn anigu waxaan dhihi lahaa dhulka eebbe waa waasacoo wuuna weyn yahay ma iskaga wareegaan halkuu cadowgu weeraayo war waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaana waa la yidhi wargooyin intay uga hadhsan yihiin gobollada dhexe waaba wax yare maxaa laga cunuqabataynayaa maaba hal mar lasoo afjaro nin shabaabu doodo adigaa shallaaye axdi malaha nimankaas lagu aaminaaye war shabaab ruuxii u doodaa isagaa ka shallaayoo shirqool bay ku dilaan war horay waa tii toban jeer loo yidhi nimbashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahe shayddaanba shayddaanka kale wawshan togayaaye shaki maye inay laba shabaab wada shaqaystaan war dadkii danka dhehayta in unasdoodan may diide war madayow sidii taliya shub sheegay xaggaagaa loo soo wadaaye ama difaaca ma u dood war gudoomiye calan jayte cismaan waxauu yidhi waa xawiilaynaa nooh dadka soomaaliyeed istubud maaha nooh ma yidhi war waxaa kaloo la yidhi qaatilkii hubaysanuu ma rabo qaymo nololeede qarribkiiyo qayaanada shabaab waa qadariyaahe dadka qayladaa wada maxaa quusi kari waaye war war ma haysiine qayladii siyaasadda iyo qarracdiyaa bilaabatay cabdikuusab taallada daljirka dahasoon xuskeedii miyaa la gaaray war laba sanaa ka soo wareegtay yuhuud maatiin albaabka naga fura war labadaa sana ha isoo xasuusin sababtoo ah markaan arkay madax madaxweynayaashii horeo la weerarayo eh. madaxweynihii oo yidhi waa ku darsaday ah. lama bannaanbixi karayo ciidan dariiqyada la soo tumay eh. waxaan u baqan jiritaanka soomaaliya eh. waxaa kaloo cabsida igu sii kordhiyey ah. afganistaan oo daliibaan qabsatay ah. iyo dadweynihii oo diyaaradihii markay ka buuxsameen intay iska laalaadiyeen ka daadanaya hadda baddana way ku yaaci lahaayana xeeb baysan lahayne dhinacyadu orodaana waa ay gashay war waxaan maqli jiray amba waan ordi lahay awrdhaanah baan waday war kalamaanay wax laydinma sheegi karee xisbigii himilo qaranee madaxweynihii hore sheekh shariif hogaaminayey waxay dhaheen muddo kororsiyaa la soo wadaa mana aqbalayno hayaay waari cabdikuusow suma wallaahi suma wallaahi ma ku dareen war dawladdaba hal sano ma jirtee muddo kororsiga laga shekeeyey waa maxay war waxaa la yidhi muddadii dastuuriga ahayd ee madaxweyne xasan sheekh loo doortay saddex sano bil iyo dhowr iyo toban cishaa ka hadhsan war ma shabaabkaa tiriye war shabaab madaxweyne ma fadaayan siyaasiyiinta hilka fadaa maalin welba dabkagooni eshidaayan war himilo qaran iyagoon dagaalka qawaari fariista lagula jiro ka hadlin inay muddo kororsiso hadal qaadan xaa keena war siyaasiyiinta madaxweyne xasan sheikh ka soo hor jeeda dhammaantood waxay ka siman yihiin kaamusnaanta shabaab sababtoo ah waxay rabaan inaan dowladdaanu guulaysan oo ay fashilanto war ninka raba xilligan inaan shabaab laga guulaysan muxuu uga duwan yahay war mar kastoo shabaab la jabiyo waxaan arkaa kuwa habaarramaya oo ku hadaaqaya kuwan iyo shabaab isma dhaamaan war baraha bulshada haddaad eegto soomaalidu waxay doonayaan iyo waxay diidayaan kala garan mayse war baraha bulshada dadka ku jira inta badan ma fayooba war sheekh mustafa xaaji cismaan cil haaruun wuxuu yidhi soomaalidu waa dadka kaliyahe dadkooda waalan dhegaysta tusaalena waxaa idinkugu filan kuwa sooshiyaal miidiyaha ka qaaqle afar iyo labaatan saac dhegaystayaalka ugu badan ay leeyihiin war adugu haddama fayowda warnimayaho war ma haysiine maanta ugu dambaysay maxkamadda ciidamadu askarta dishayay xukuntay askarta shacabka dilaysaana waa sii badanaysaa kuwa la tooganayana waa sii badanayaan marka waxaan la yaaba rabbanahay qur'aan shay ku quuso meeshi laga rabay waaga dilki waa socdaa toogashadana waa socotahay saa wax u jiraan war maxkamadda iyadu ma tahay tiirarkiiba weli ma qalaalini war saa qallalayaan toogashadii shacabkaa weli socotee warnimayow askartanena tariyan laga keenay dadku waxay leeyihiin xaalkoodu caadi maaha aadna waa u fiigsan yihiin hiishadana fartay ku hayaan fudaydkoodana waa laga yaaban yahay marka anigu waa shakiyo waxaan tidhi wixii aad dad aragtaan waa argagixisay hore ka toogtay in loo tababaray kale waxay leeyihiin ciidankan u jeedaa saagood oo la tooganayay weli dilka sii wada daroogo ka tan badan ay cunaan dadka markay dilayaanna ismaba ogo miirkooda ma joogo war dad kale waxay qabaan shabaabkii oo dhar ciidan gashaday inay magaalada qasayaan oo dadka dilayaan si shacabku dawladda ugu kaco warbax kasii boolis la yidhaahaan hadda ka hor maqli jirnay milateri bash kasii la yidhaah miyaa yimid toddobaadyadan wararka ow tabiya miidyowgu tuhun baan ka qaadiyo su'aal taban xaqiiqdiiye asla askari toogtay baa taalla meelaha ee mageyskii lasoo tababaraa garashadii tuuray oon taargetkood iyo shacbiga kala tilmaansaynin mase dowladdan taatikiyo tuba u sii jeexin mase turufatoor lacag rabo bela tallaalaya oo cadowga taageersan baa taagan luuqyada wareedhaha kalemaanay adinkaan war haynine ciidankan dowladdii madaxweyne farmaaja geysay eleteriya in lagu soo tababaro intii dowladdaasi joogtay haddii la keeni lahayna mar horaa bur iyo biyo loo kala bixi lahaa sababtoo ah ciidankaani waa ciidan waxaana loo tababaray wixii edab daran inay ka hortagaan oo aamusiiyaan maduuhulasaasunulusadabasaalgobate war ma bajaajkaa la aamusiha marka iyay wax ka hadleeyeen waa masaakiin qaraabehe war ma dhici karto ciidanka in loo tababaray magaalada qofkii dhaqdhaqaaqayo ad aragtaan tillaabo ka qaada horta waxaan hubaa bajaaj inaysan dhaqaaq soojinayn kistiyarahaytay dhalinyaraha heertii tahriiblandirlifadohaye war ciidanka warkuba ha yaraadee eh. bu'aalaha laga dejiyo saabanlay ku biire war biyaaba haddaan laga faa'iidaysan way fatahaan warwar ma haysiina ra'iisul wasaare xamse cabdibarre wuxuu yidhi sida bilow aan u fikirra miyuu yidhi wuxuu yidhi ma aqbalayno tallaabana waa ka qaadaynaa askarta dhallinyarada bajaajta wadata ku xadgudbaysa qof kastoo qof dilana abaalkiisaan marsiinaynaa xeer ilaaliyaashuuna la hadlayey warnimiyo war mahaytan abukaata axmed iise guutaale xilkii hantadhoorka garanka la wareegi toddobaad ka horna xilkii mustaqbala isku wareejiye war maow mustaqbalkii wareejiyey iyo hantibuu buu dhowrahayaa see isku waafajis war adiga laftirkaadagaan fayoobayne mustaqbal meediyoo wareejiyey hantidhowrkiiuna la wareegay war kalamaanayaanoo afkiinna ku hadlaya waxaan tacsi u dirayaa saaxiibkeen abwaan cumar bashiir sheikh maxamuud waxaanan uga tacsiyadaynaynaa allaha u naxariistee geerida ku timi hooyadii faadumo xasan cilmi wargaboosow waa runtae cumar bashiir hooyadiis iyo hooy oo dhan allaha u naxariisto hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno xubintaasi kalamaanna waxay u dambaysay barnaamijka falanqaynta wararka kan kiisixigay intaan ku kulmi doonno naqadiyo warsa Thank you.